qurbaadka gala xidna loo doori maayo aliaaru laa iaara fi lqurbaat baa la yidhaahdaa wainama aliaaru wixii adduunyaa iyo manaafic kale ah yacnii safka horeo meel ka bannaan tahay hebel adugu gal sax ma aha adaa oga baahi badan waa in adugu gasho shay la sadaqaysana loola bax hebelow adu maanta sadaqaysa anu berri baan sax ma aha wixii khayra ee loogu dhowaanayo axadna looma dooro laakiin wixii nacfi adduunyaa adoo u baahanba walaalkaa loo quudhaa oo asaga loo doorbidaa itaarku marka masaladaa wey qaal allahu tabaaraka wa tacaala wayu'iruuna calaa anfusihim naftooday ka doorayaan oo waxay u baahnaayeen bay bixinayaan walow kaana bihim khasaasatun baahi daranba iyo dhib daranba ha haystee iyagoo dhib daran baahi daranha qaba ayay dadka kale muslimiintaa waxay u baahnaayeen u doorayaan oo siinayaan oo u quudhayaan waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuun aayaddu waad garanaysaa wa qaala tacaala idan aayaddu waxay tilmaamaysaa in waxaad adugu u baahantaho adduunyaa walaalka aad u doortood siisood u quudho aduguna aad ka samirto shay aad iyo aad u wanaagsan inuu yahay laguna ammaanay ansaar iyo dadka ahlu khayrka wqaala allahu tacaala rabbi wuxuu yidhi wayucimuuna acaama muslimiinta wanaagsan raashiinka iyo calafka iyo quudkay bixinayaan calaa xubbihi alla jacayl dartii calaa xubbihi maca xubbi ayagoo raashinka iyo badarka u baahan labadaaba waa damiirka marna raashinkaa loo ceshaa marna allah subxaanah wa tacaala baa loo celiya waa laba tafsiiroo jira tafsiirka xooga badanna waa in oo raashinka loo celiyo u baahan oon ka maarminoon ka samirin bay walaalahood u doorayaanoo isiinayaan u quudhayaan wayucimuuna aطacaama calaa xubbihi maca xubbihi iyagoo jecel u baahan bay u doorayaan miskiinan bay siinayaan ruux miskiin miskiinoo taagdaran wayatiiman agoon bay siinayaan wa asiiran mid xabsi ku jiro oo jeel ku jiro gacanta soo qabtoo gacan ku jiray siinayaan ilaa aakhiri اlaayaat idaa marka damiirka in loo celiyo raashinkaa saxa wa aata almaala calaa xubbihi oo kalayla micno tahay qur tilmaamay qadiyada marka ee ilaahay wa tacaala uu ammaanay iiaarka iyo isugargaaridda dhacdooyin dhowr ah oy ansaariya saxaabadu sameeyeen nabiguna sameeyey buu sheekhu soo qaadanaya wa can abi hurayrata radi allahu qaal saxaabigaa wuxuu hi jaaa rajulun yimid ila nabiyi suubanha u yimid sala allahu calayh waali faqaala ninka asagaa wuxuu yidhi innii majhuudun nabi allo waa dhibanahay innii anugu majhuudun mid la dhibaato geliya oo dhibban baan ahay baahi daran bay ahay isagu waa dhacsaal min aljahdi wahuwa almashaqa wadur fa arsala nabi wuxuu u fariintay nabi allo waa dhibanahay imirtigeli caawa weeye nafta igu celi allah ku barankeeye fa arsala suban wuxuu haweenkiibuu fariin u diro wuxuu i balcaawa wadaadka lagu cidgeliyo ma haysaan faqaalad waxay tidhi nabigu u farin diray waladii bacaaka bilxaq allah xaq kula soo diriyo diin macaanoo islaamka kula soo diraan ku dhaartay maa cindii agtayda ma yaallo ilaa maaun biyo madow mayin biyo madow waxaan ka ah inuun wadaadka maanta aan heli karno ma jirto uma arsala nabigu haddana wuxuu u farin diray ilaa ukhra haweenay kale guri kale u heblana bal u taga faqaalad gabadhii labaadna waxay soo tiri mila daalika weedhi horoo kaley tidhi mid la mid ah nabi allow allah xaqula soo diraan ku dhaartaye waxaan biyahayn guriga ma yaad xataa qulna ilaa ay yidhaahdeen kulluhunna xaaskii nebi maxamed oo dhan mila daalika weedhaasoo kale mid walba waxay nabi allo waxaan biyo ahayn ma yaallo gurigu wax lagu martigeliya laa maya ma hayno waladii bacaaka bilxaq alla xaq kula soo diray baan ku dhaaranay maa cindii ilaa maa mid walba intaasay tii kulligood weedhaasay wada mareen faqaalidan nabiga hadduu guryihiis waxba laga waayey wadaadkana dhiban yahay oo aad u baahan yahay dhibna sheegtay haddii waa in la martigeliyo muslimiinta loo dhexgalo kadibna wuxuu isku soo rogay saxaabadiisii iyo ardadiisii faqaala nabi nabigu wuxu uri sal man yudiifu yaa martigelinaya haadaa wadaadkan dhibaataysan alleyla caawa caawa wadaadkan yaa iga cidgelinhayo iga martiqaadaya weliba nabigu wuxuu raha riwaayo kale raximah man yudiifu hada alleyla raximah اllah ninkii caawa ninkan martigeliya allah u naxariisanaya iga martigeliya wadaadkaas faqaala rajul min alansaar nin ansaareed baa wuxuu yidhi ana yaa rasuul allah rasuulki ilaahayow anaa caawa ninkaasi waa abu alxat alansaari riwaayada muslim baa caddaysay fii saxiix muslim xadiidka ah riwaayada ku yimid waa abu alxat alansaari ninkaa weyn ninka habeenkaa nabiga ka qaaday saxaabiga fanalaqa bacdu ahli cilm waxay sheegaan ma ahayn abu alxat alansaari eh waa haabit bnu qays bnu shamaas oo isaguna ansaari kale ah bihi ninkii buu la dhaqaaqay saxaabiga ansaariga ilaa raxlihi gurigiisi iyo meeshuu deganaa buu la aaday raxligu waa meesha agabka ku yaalle degantahay ama marti ku noqo ama degano saabaankaada iyo agabkaadu meeshuu yaallaa la yidhaahdaa raxliga fa qaala limra'atii wuxuu ku yidhi akrimii maamuusoo karaame oo wanaaji dayfa rasuulillaah rasuulka ilaahay martidiisi ila nabiguu soo martiyey nabiga gurigiis xoga waayay asagaa codsada bal in caawa loo cidgeliyo wadaadka wa fii riwaayati riwaayo kale ku yimid qaala limra'ati xaaskiis wuxuu ku yidhi abu alxa ama ansaari wuxuu ku yidhi hal cindaki shay wax ma haysa wax wadaadka lagu martigeliyo faqaala waxay tihi laa waxaa ma hayo ilaa quuta sibyaani caruurta iyo ciyaalka quudkoodii mooyeen caruurtu waxay un calfadaan mooyeen wax nin weyn lagu sooro ma qaala saxaabigu wuxuu yidhi intaasaynu ku sooraynaay facalliliihim ku mashquuli ku madadaali caruurta bishayin wuxuun ku madadaali galabtay wax cuneen ama maqhribkay wax qaateen baahi badanoo haddee daran ma haysiee carruur waa taqaanaa inay iska soo noqdaan bay rabaan oo meesha wuxuun ka helaan iyagoon dhib badan bahaynin bay hooye wax iska kaan ku marka siduu wadaadku u dhiban yaho iyagooma dhibano laakiin carruur iyo noqnoqodkeed waa garanaysa wuxuu idhi marka saxaabiga facalliliihim caruurta ku madadaali oo ku mashquuli bishayin wuxuun waxay ku ciyaaraan si ama ciyaarba u qaba ama ayaga laga tansii shaqo u samee ay ku mashquulaan ila waa in la jeediya caruurta jeedi wey waidaa araaduu lcashaaa casha markay codsadaanna fa nawimihim seexi idinka haddaa cunee soo seexda balkaale horta aan sheekaysana fadhiisto gilgilo ha seexdee halkaa geey waa waa xikmad fiican buu keenay wadaadku gabadhuna ayadna waa gabadh haddee gaari hawshu waa fahantay fanawi min masiixi oo hurdo u dir waidaa dakhala dayfuna markuu martiga ayagu soo galo guriga yimaadana fa adfi istiraaja faynuusta bakti laambadda dami tariigga iyo wax iftiinashideen dami wix iftiin dhan dami fa afi istiraaj wa ariihi utus ninka martida ah annaa na'ku inaan wax cunayno u tus dami oo raamso oo alaabta kala gedi oo islaam wax cunaysa iska dhig wadaadkuna iska dhig carruurtu waa la seexiyey carruur seexata jiifta soo qaadeen xilliga ayadaa intay casheeyeen dhereg la seexdeen ninka martida markaa si qalbisame wixii la siiya ku cunahaya reerkii ku marti qaadayna labtirkoodu digsi iyo wuxuun iyo qaadi iyo fudhaal waxbaa shanqadhahayo ramsina waad maqlaysaa waxaad moodaysaa iyaguna inay wax cunahayaan faqacaduu waa fadhiisteen saxaabigii xaaskiisii wa akala adayfu ninkii martidana waa cunteeyey wa baataa wadaadkiiiyo xaaskiisii waxay bariyeen waa bariisteen taawiyayn iyagoo boglaalan baahi bay kuay kuwa bariiste riwaaya xadiidku leebaa waxay ahayd markii ay gabadhi damisay faynuustii iyo laambadii damisay kibis yar oo la helayna ay u diyaarisa ninkii martida ahaa kibis bay xedhe ku soo wada riday ayadiiyo wadaadkeedii hareerahay ka soo fadhiisteen kibistii ninkii martidana waxaa leexag ka soo fadhiiso gacantaynu wada gashanaynaa ayagu waa laacaan waxna ma qaadaan wax raamsanna waa iska dhigaan wadaadkii baahnaanahee xisaabtiisuu iska wataa wuxuu moodahayaa raashinka in lala wadaagahayo lala cunahayo gabadhu waa laacdaa wax afkilan bay iska dhigtaa ninkii abualxa waa lacaa idan waan raamsadaan in raashinkaa lala cuna oo nin walba wixii ilahay u qadaray ka qaaday xedhadaas yaa laga dhaadhiciyey ninkii martidaah waxaana ma arkahayo reerkii gacanna waa qaadahayaan waana raamsanhayaan iftiinkiina waa laga dameeyey oo nalkiibaa meesha laga gooyey idan si fiican buu kibistu u cunay wuu sexday marka falamma asbaxa markuu waabariistay wadaadkii abu alxa ahaa hadaa calana nabiga ku soo kallahay faqaala subanu wuxuu yidhi reerkaa hawshay sameeyeen baa nabiga loo sii sheegay jibriil baa soo degay dig nabi maxamed ba xogta u dhiibay nabi maxamed oo xogta haya saxaabigaoo kallahaya waaka riwaayada abi yaclaa faahfaahisay wuxuu yidhi faji'tu ilaa rasuuli lah sal lay fa nadara ilaya min baciid xilligii barqinka horaan nabigu u iman jiray buu i danahay kale aanu ku mashquulin aan soo salaami jiray bariidin jiray xilligii nabiga aan iman jiray barqinka ahayd baan ku soo baxay isagoo masaajidka fadhiya meel fog buu nabigu arkay ila waa ninuu sugahayy warkiisa u hayaaye faqaala subun wuxuu idhi maa sanacta bidayfika alleyla wa ninkii martidan kuu dhiibay xalay maxaad ku fashay saxaabigu wuxuu idhi waxaan mooday ninka martida intuu igu hormaray inuu nabiga igu dacweeyey oo nabigu eedba ii haysto waan isku naxay buuhi saxaabigu fadanantu ana adayfa shakaanii ilaa rasuuli illaah nabigu meel fog bu iga arkay uu ii yeedhay su'aal deg deg ah ninkii aan xalay ku fashay macnaheedu waa maxay wuxuu u qaatay si fiican soorin martidaydina waa bi'isay markaasaa nabi allow haddee wixii uun guriga yaallay baannu siinay oo dadaalay nabi wuxuu ihi isdeji ma ah ina jibriila jibriil baa wuxuuna ii sheegay faahbarnii ana rabbaka qad cajiba mima sanacta bidayfika allayla aw qaala daxika rabuka mima sanacta bidayfika leyla jibriil baa ii sheegay oo ii yimid wuxuuna ii sheegay rabbigaa inuu u bogay wixii xalay aad samaysay rabbigaa inuu la yaabay gobonnimada kugu jirta iyo sida aad yeeshay ninkii martida ahaa idan maxay sameyen reerku iiaar doorid wax quudhid waxaad u baahan tahay isdhaafi oo weliba si gobonnimoa nalka dami carruurtii seexi iska dhaadhici inaad ninka martidaad wa loo soo riixo oo keligii xeero la siiyo wuxuu ka baqahayaa reerku inuu baahan yahay xaaladda jirtuu og yahay intuu wax yar afka iska soo riixaa laga yaabaa laakiin marka xeerada la wada galo oo laga dhaadhiciyo in lala wadaagahayo si fiican buu u cuntaynayaa taas ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la yaaba waana u bogay masaladii baa socota faqaala wuxuu hi subanu laqad cajiba allaahu ilaahay waa la yaabay min saniicikumaa falkiinni adiya xaaskaadu aad ku samayseen bidayfikumaa martidiinni alleylata xalay wa fii riwaayat اlbukhaari faanzla allahu subxaanahu wa tacaala wayu'hiruuna cala anfusihim walow kaana bihim khasaasa asaxiix buu hi alxaafid bn xajar aayaddu waxay ku soo degtay qisadaan ayadda suura اlxashri taqaanaan ee sheekhu ku bilaabay baabka waxayba ku soo degtay qisadan abu طalxat alansaari uu ku sameeyey martidii nebi maxamed iyo gobonimada lama dareensin inay baahi jirto lama dareensin carruurtoo iska roon laakiin wuxuun u baahan in la seexiyey lama dareensinin wadaad iyo wadaadkeedu inay baahi kalax yihiin gobonima loo suuray ayaddu saasay ku soo degtay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u bogay weeyo oo ilaahay la yaabay la layaabku laba macnuu ku la yaabku laba macnaa keena midna ilaahay waa ka nasahan yahay midna waa sifatu min sifaat illaahi subxaana wa tacaala shay aadan ka warqabin oo jaahil ka tahay haddii uu soo kordho la yaab waa keenaa waa midda la yidhaahdo idaa curifa asabab baطala alcajab midka asagaa layaabka ku dhisan aqoon darada iyo xog la'aanta ilahay waa ka nasahan yahay in allaha bikulli shay caliim qad axaata bikulli shayin cilma wa axsaa kulla shayin cadada amaa shayga aad iyo aad u qiimo badan ruuxu markuu sameood u bogaysaa gobonimaad wiilkaada ku taqaanay caqli ku taqaanay waxaad ka filaysay ama aad ogayd buu sameeyey si quruxsan waad u bogaysaa waad la yaabaysaa waad u jixinaysaa middaa tacdiimka shayga ilaahay weyne in la weyneeyaa loo bogaa la jecladaa la ammaanaa midkaa asagaa rabbi waa ku tilmaamaya alcajabu waa sifatun min sifaat illaahi walaysa alcujbu waa laba kala baab xujbigu waa hawl kale ama alcajab waa sifa min sifaat illaah midkaasna weeye ama kan calaa jahlin ilaahay subxaana wa tacaala shuqulkuma laha muttafaqun calayh afdal sadaqati juhd lmuqil afdal sadaqa an tatasadaqa wa anta saxiixun shaxiix waad garanaysaan nabi shay la bixiyo waxa ugu fadli badan nin aan waxba haynin dadaalkii wuxuu ku dhiibo cab hayo laakiin intuu salka iska maray oo dadaalay bu isku day inuu wax sadaqaysto sadaqadaasaa ka khayr badan nin malyan dheer ahoo boqol kun iska soo fujiyey malyan baan sheegay jeeg baa idiin qoray la soo baxa wadaadkana ka gaari gacmeed buu ku shaqaystaa qoraxaas maa ku dhan fadhiyaa inuu wax sadaqaysana diyaar buu yahay wxyaraa biilkaaba wax ka goynaya wuxuu caawa ku cidgelilaaba wax ka jarahaya idan biilkii caruurtu wax ka farsamaynaya naftu hayso afdal sadaqati juhd lmuqil nin dan yar ah wuxuu quuray baa ka khayr badan khasnad wax laga soo daray oo la baxshay nabiga nabi maxamed sadaqa maxaa u khayr badan an tatasadaqa wa anta shaxiixun saxiix waxaa u khayr badan sadaqoo shayga aad bixiso adoo fayow oo badqaboon hantaatacaynoon marad iyo ilgeeryaad lahayn oo aan ku hantaatacin oofay oo badqaba xaggana ku bakhaylaya shayga aad bixinaysood leedahay intan show adiga kaama badnaba dhiig joojin aday kuu noqon lahayd ma qaybsanto hebel haddaad siiso adaa caawa baahan wa anta saxiixun fayow shaxiixun ku bakaylahayo intan ama kaama badna waxaad qudhaa u khayr badan hada huwa liiaar hada huwa liiaar inaad adduunyo quudho waxaa ka siis daran inaad naf quudho waad garanaysa qisadii cajiibkeed yowmal yarmuuq dhacday saxaabo dhowr ah iyo taabiciin dhowr ah ayaa dad badan baa ku shiido saxaabiya taabiciinba leh saxaabiba wuxuu soo maray niman muslimiinoo dhaawaca oo daadsan bii yar buu waday nin walaalkii u damino afka u saaro u midaaro wuxuu ninkan igu xiga sii iga darane kii kaleu u tegey wuxuu ka igu sii xiga kii kaleu u tegey mid walba wuxuu u xawilaa hebel baa iga dar hebel biyaha ugu qabo ninkii u dambeeyey madaxa saa loo yidhi markuu la dul istaagay bay naftu ka haadday kii kale kula soo nuquy nafti baa ka haadday kii labaad kii ka soo bilaabuu tagay kulli nafti baa ka baxday kaba biya isu quudhaya nafti baana ka baxaysa jidiinka laguu qoyaa maya u qoo war hebel u qoo ku dhacday ku dhacday ansaartu waxaa qabsatay wuxuu yidhi saxaabi ka sheekeeyey wan fiican oon qashay madaxiisa oon leeahay baragga halagu daawaalskuda waa la karsadaa oo raggu u fiican yahay ayaan reer u geeyey bur dariskayga ah waxay dhaheen buu ree naga darani ree hebelkaan geey ree u geey toddoba guri baan soo maray kii aan ka bilaabaan ku soo noqday buuri say lee xawilahaye ilaa ayagaa naga daran ayagaa naga daran dhaqanka waa yaqaaneen naftuday quurayeen iska daa wax kale ibraahim ataymi waad garanaysaan iyo w dhexmara qisada cajiibkaadi ibraahim annakhaci xajaaj ibnu yuusuf aaalim alfaajir ayaa ciidan soo doona wuxuu hi ibraahim annakhaci ha soo qabto ha soo xidho inuu dulu rabaa xalqadii uu ibraahim annakhaci fadhiyey baa asna waxaa fadhiya nin kaloo ibraahim la yidhaahdo ibraahim bn xaari ataymi la yidhaahdo oo taabica isaguna faqiih ah. askartii soo istaagtay booliskii xajaaj balayaqabayaasha markaas ibraahim anakhi caawe anaa ibraahim ataymi buui ibraahim waa aniga ibraahim anakhi ciin la xidhayo la dilayo ogyahay wuxuu hi anaa ibraahim ibraahim adiga ahaa ibraahim ataymi bay la tageen yuu badbaadinayaa walaalkii muslim ah wax abtiroo ka dhexeeya ma jira laba qoysoo kale fog weeye shisheeyay isu yihiin xagga nasabka wuxuu hi ibraahiimka laguu soo direed raadinaysaan waa aniga way la kaceen ibraahim naqac sidii buu ku badbaaday waa baxsaday idinku hadda dalidiin soo golayaada aw xasaan awe waa kaad leedihiin markaasu sidaa maaha ninka idinku geysan idinku qiima badan uu aamusahaya intuu xuqdo yuu meeshaa ka bixi intiina kale waan isfahmaynaaba ilata inta waa kaftan dhibii dhibaato alla idinka hayo marka ibraahim annaqci sidaasuu ku baxsaday ibraahim ibn xaari ataymi xabsigaa jeel ba'an oo ragga lagu baabi'in jiro shaydaankaa uu dhistay baa lagu xidhay waa meel iska dhis iyo sarab iyo bira'a oon qabow kaa celinaynin oon qorax kaa celinaynin markuu bil ku xidhnaa yaa loo fasaxaynay soo booqato ibraahim ataymi hooyadii baa u timid way garan weyday wiilkeedii way garan weyday ardaygiisii baa ka sheegay wuxuu ihi ilaan hooyadii baa garan weyday xataa kallamaha markuu la hadlay bay codkiisii garatay oo dibnihiisii afka ilkihii bay garatay waa xabsi bil saa kuu gelhaya qorax qabow wuxuu kaa celin ma jiro wax yar kadib ibraahim ataymi xabsigii buu ku dhintay habeenkuu nafbaxaybaa xajaaj riyo wuxuu lagu yidhi caawa waxaa magaalada ku nafbaxay dadka magaalada ku nool ninka u khayr badnaa rajul min ahli اljanna axadaad aragto ama beledkan jooga axadka u khayr badnaabaa caawa nafbaxay waana min ahli اljanna waagi markuu baryiba xalayaa nafbaxay waxaa wadaad ibraahim taymi la yidhahdo soo xidhnay yaa xabsiga xalay ku go'ay fujuurkiisa waba kama jiraan riyo shayaan bay ahayd xulum qarow buu ahaa qabta oo ku tuura qashinqubka lama xabaal ibrahim ataymi maydkiisi waxaa lagu tuuray qashinqubka meelaha qashinka gutaan buu ku tuuray dulmigiisi fujuurkiisi dhibka muxuu u maray ibraahim ataymi inuu badbaadiyo nin walaalkiia wayuruuna calى anfusihim walow kaana bihim khasada way ka dartay waa maxay naftoodii bay ka hormarinaya nimanka zuhaadaaye ah ibraahim alkhawaas iyo danuun almisri ay ka mida waad garanaysaan culummad la soo qabtay qolyo caamo oo boolisa waxay dhaheen niman zuhaad ah oo ahlu zuhd ahlu khayr oo meel iskaga wardina iska qur akhrisanaya oo marna iswaaniya wuxuu ka shiki wuxuu idhi sirdoonkii waxay dhaheen nimankan waxay soo wadaan diin aan la fahmaynin nimanka waa la dacwooyey waa loo aadi baa warkii loo sheega loo warumay aadi wuxuu ukuma inay zanaadiqa yihiin la laayo la saaro labaatan wadaad fayl baa soo geliyey mid walba aniga ha hordilo maxaa jira waxaan rabaa inta aniga lai gowracahaya inay walaalahay daqiiqda sii noolaadaan ninkii gowraca ayaa shikiy wuxuu nimankan zanaadiqa ma ah aan layn jiray ee qolyaha diinta layno waa isku xaaraan waa akaajaan nimankan boobaya geerida ee haliilahaye ninba nin ka hormarinay wuu nimankaa niman xun maaha dib lagu noqdo qaadigii baa dib loogu celiyey dowladda dib baadhay culumada siday ku badbaa nimankaan waay sidee fuqahadii baa gartay waxaa nimankan ma taqaanaane waa ahlullah ahlulkhayr way ka leexda mid walba wuxuu doonayaa walaalkii horeeyo qoorka goynta oo walaalkii u noolaado saacadda asagu birta ay ku maqan kan xoogo siiga noolaado ad maxaad niganuu caruur baa ka soo tegay si fiican nooma dardaarmin intaan waraaqda qorahay bal ninkan sii gowraca warkano sidaa ma noqde halis way ah hawsha ayada waxaa loo rabaa dadku inaad nafta isu quudhaan xoolaha isu quudhaan waa haddii waala la yahay وanhu can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul la sl lay slam rasuulku ilaahi wuxuu yidhi acaamu اlinayn laba raashiinkood kaafi الثalaaثa saddex buu ku filan yahay acaamu اlinayn laba raashiinkood kaafi الثalaaث saddex buu ku filan yahay wa طacaamu الثalaaثati saddex raashiinkoodna kaafi اlarbaca afar buu deeqaa muttafaqun calayh waa haddii wax laisu doorahayo wey laba nin waxay ka dhargaan afar nin baa ku baahi tirata saddex waxay ka dhargaanna afar iyo shan iyo lixba waa deeqaa waa haddii aan wax isku quurayno haddii laakiin aan rabno inaan golshinta buuxinno on keliyaha fidinno waxayna deeqayma sida dameera waxaan cunayna muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslimin can jaabirin riwaaya muslim uu leeyo jaabir uu ka warinayo xadidka warina xadidka abi hurur ahaaye can nabi sal slam qaala nabigu wuxuu yidhi طacaamu اlwaaxidi yakfi اlاثnain xadiidkan jaabir wuxuu lahaa awal qayb horuu lahaa oo nabigu uu yidhi kuluu jamiica walaa tafaraquu kuluu jamiica walaa tafaraquu dacif baa sanadka ku jira riwaayadaas laakiin way kuu fasiraysa nabigu wuxuu ihi si wada jira wax u cuna ha kala tegina ku raashiinku yar yahay waa laysku darsadaa iyadoy asal bannaan tahay an ta'kuluu jamiican aw ashtaatan qur-aanku yidhi wadar iyo waaxid in loo cunaba way bannaan tahay laakiin markuu wuxuu yaraado in la kulmiyo gacantu meel laiskugu geeyaa fiican kuluu jamiican wada jir u cuna walaa tafaraquu ha kala tegina limaada faina طacaama alwaaxidi sidaasuu xadiisku ugu xidhnaa riwaaya abaraani faina طacaama alwaaxidi طacaama alwaaxid huna waxaad ka dhigaysaa shabic اlwaaxid hal wixii dharjiya wey hal ruux hal qof wixii dharjiya yakfi الاثnain labuu deeqa وطacaamu الاثnain laba raashinkoodna yakfi اlarbaca afar buu deeqaa wa طacaamu اlarbacatina afar raashinkoodna afar wixii dharjiyo weeye yakfi amaanina sideed buu ka baahi tiraa marna waa dharag marna waa baahidoo layska fujiyo afarna wixii dharjiya sideed buu baahida bal toban buu baahida ka tiri karaa nin dhacasaala afar nin waxay ku qadeeyaan waxaa weeye toban ninoo dhacsaaluu ku filan yahay oo ku dugdugahayaan oo kii odhan jira sayidina cumar caamar ramaada sanadkii abaarta wuxuu yidhi waxaan ka rabaa reer walba oo muslimiina intay yihiin in la eg inay qaadaan qoyska ka kooban lix ruux waa inay ay qaadaan lix kale qoyska toban ka kooban waa inay toban qaadaan maxaa yeelay xadiidkanuu daliishan jiray wuxuu jiray soo toban maydan ahayn tobankiina waxay calfan jirta maxaa calfan kara labaatan shan haddaad tihiinna shantii raashinkeed waxaa cuni ku noolaan kara toban sidaasuu ku badbaadiyey muslimiintii iyo dadaalkii kale dheeraadka uu sameyn o soo maray an abi saciidin udri idan tanna waxaa wey waa aliaar fadl iiaar bay kutusaysaa laba wixii deeqa afar buu deeqa saddex wixii dharjiye lix buu deeqa waa taqriib suuro dhoweyn taxdiid ma ah afar wixii deeqa waxaa laga yaabaa dharjiya toban ruux inuu deeqo afar cir waaweyn raashinkoodii uu dharjiyaa shan iyo toban labaatan bastay ah oo tabar daran oon cir weynayn ayuu ku fulan yahay niman maajotoorayaala jire ba ogtahay oon loogu tegaynin maajitooro ma taqaanaa ree koonfureedku weydiiye وcan abi saciidin اkhudri radi allahu tacaala canhu qaal saxaabiga wuxuu uhi baynamaa naxnu fii safarin xilli aan socdaal ku jiray maca الnabiy suubanaha la jirankiisa xilli aan nabiga la soconin socdaal iyo safar id jaءa rajulu nin baa yimid calىa raaxilatin lahu hal uulahaa saaran hal uulahaabuu saaran yahay nin baa yimid nagoo safar ah nin baa kaga soo baxay muslimiintii iyo nabigii socday fa jacala ninkii socotada hasha saaraa wuxuu gudagalay yasrifu inuu leexinaya basarhu araggiisii yamiinan midig iyo wa shimaalan bidix wuu gaardaymoonaya xagguu eegay hashi wareegaysta wareegaysata wuu celceliyey islaan alla makuu bixiyaa buu leeyahay yaad bal raacdaa wax nacfi haysta ama dab u shidan yahay ama biyihii xooguu sahay wuu tu fiirinaya muslimiintii buu ka dhex waana xishooy inuu hadlana waa diidan yahay adoo haddee baahan haddii ishaad war dadkaani caawa raaci kartaa yaa bal dabagashaa oo dantaad u sheegan kartaa waa dadka aad fiirinaysa faqaala nabigaa dareemay sal slm ninkuu marka dhiban yaho baahan yahay nabigu dadku waa ka caqli badnaa waana ka naxariis badnaa waana ka ildheeraa faqaala nabigu wuxu ur sal man kaana maahu fadlu dahrin gaadid dheerada ninka haya falyacud biha kula laabta gaadiidka dheeraadkaa ah calaa man laa dahra lahu ninkaan gaadiid haysanin waa muqadimo hore ninkii halbuu wataa gaadiid buu wataa iska badaaye raashiin iyo calaf eh faras iyo baqal iyo dameer iyo awr dheeraada ninka haysta walaalkiisa lugaynayeen gaadiid la'aanta kula noqda ha siiyo man kaana macahu ninkii watafadu dahrin gaadid dheeraada weeye falyacud bihi gaadiidka dheeraadka ha u gaadid celiyo oo kula laabto calaa man la dahra lahu ninkan gaadid lahayn isikaalmeeya weeye oo safar baa lagu jiraaye ninkii gaadid dheeraada hayo walaalkii ha gaadid gaadiid celiyo waman kaana lahu fadlun ninkii dheeraada hayo min zaadin sahay ah sahay dheeraadoo baayaysi ka badan ninki heli karana falyacud bihi saa'idii dheeraadkay ama ziyaadaha kula laabto ama fadliga kula laabto calaa man laa zaada lahu ninkaan saay haysan baahidaada wixii ka badan ee kuu soo hadhay qoorhka ku soo hadha ama adiga kaa badan walaalaha kala sii guriga koo noqonin safar baa lagu jiraa intaad leedaha islaamtii intanaa soo hadhaya bal caruurta oo u kordhiya kuwan kula soci walaalaha dhammaanaya wax ka sii wey fadakara nabigu wuxuu ninkii maal dheeraada haya ninkii dhar dheeraada haya wixii hanti ahaydee bani aadam haystay oo dhan wixii dheeraada waalihiina aan heli karin kula noqdo nabiga kuri sal slam fadakara nabigu wuxuu sheegay min asnaafi almaali xoolaha noocyadooda kala duwan wuxuu ka sheegay maa dakara wuxuu sheegoo maalinka hadal dheer buu nabigu maray xoolo waxba kama tegin waa wada sheegay xataa ra'aynaa ilaana u aragnay bu nabigu hadlahaya maalinka iyadaa annahu laa xaqa liaxadin mina fi fadl ilaa aannu aaminnay siduu nabigu noo canaantay maalinka ayada in midkaayo uusan xaq ku lahayn wax dheeraada inuu haysto baahidaada wixii ka badan inaad haysatahay waa khalad baanu fahnay buuri xataa ra'aynaa ilaannu u aragnoon aaminnay annahu laa xaqa uusan xaq ku lahayn axadun mina liaxadin mina axad annagana miduusan xaq ugu sugnaanin fi fadlin ay fi zaa'idin an xaajatihi wa daruuriyaatihi baahidiisa wax ka badan rawaahu muslim waa sida ayada way kala duwan tahay marna waa beri samaad waa xilliga la yska dhaqan yahay marna waa xilli abaareed sida xilliga hadda taagan oo kale wanabadhow ka hadlaynay marka ayadaa xilli abaareed ay jirto baahidaada waxa ka badan inaad bixiso waajib wey markay macaluul jirto oy abaar ummaddu ku habsadaan oo gaajo loo dhammaanayo oo muslimiintu lee'anayaan baad iyo biyo la'aan u lee'anayaan baahidaada waxa ka badan inaad bixisaayo waajib weeye sharcan walaa khilaafa fii dalik marka berismaad la joogana waa sunno iyo shay khayr badan wey وcan sahl bni sacdin الsaacidi radi allahu tacaala canh ana imra'atan haweeney ayaa jaaad u timid ila rasuulilah rasuulka ilah bay u timid haweeneyda magaceeda lama sheegin kolley inay ansaariya tahay un baan u malay anna mraatan haweeney baa jaaءat ilىa rasuuli rasuulka ilah waxay ola timidoo u keentay hadiya ahaan biburdatin macawis mansuujatin la sameeye oo la tolay nasjigu waa macawisaha ee dumarka farsamada yaqaanaayee farahooda gacantooda ku tolaan wey macawisihii barawaaniga marka lagu samayn jiray aminkana maase lagu sameey taqaanaan marindiiy laama lagu sameeyo macawisahaas yamana laga keenaad aragtee ayaa la yidhaahdaa burdada maawis gona wey burda hadday soomaali moqosho macaawis bay dhahaan laakiin burdadu cinda alcarab waa kisa go' weeye berdhima leh shamlana wuu ku fasiray saxaabiga riwaayo kale burdadu ma garanaysaan buri saxaabiga sahl bnu sacd hiya shamla go-an shaaldilaha aad tidhaahdaan maro u eg weeye iyo shaaldila kale jira almuhim ana mra'atan haweenay jaad ila rasul rasuulka waxay ula timid biburdatin macawis ama gob ay u keentay mansuujatin gacan lagu sameeyey fa qaalat gabadhii waxay tihi qiimaha badnayd nasajtuha biyadaya nabi maxamedow farahaygaan ku sameeyey gacantaydaan ku tolay liaksuwakaha inaan kuwiyo darteed inaan kugu arad bixiya adiga dan kale ooma samaynin nabigu inuu huwado oo ku aradbaxo oo ku tukado ayaa nabi allow doonaya faahadaha nabi nabi maxamed macawisti qaatay ama goy muxtaajan ilaahi asagoo u baahan maradaa quruxdeeda iyo qiimaheeda maraadu quruxsan bay ahayd hooyagaa aad gabadha uga soo dadaashay fakharaja ilaa nabiga nagu soo baxay buui sahl ibnu sacad saacidi wa inaha ayadoo macawisti isaaru hoos guntigiisa nabigu hoos ku soo xidhay oo ku xaragoonayo yaa naloo soo baxo noola yimid nabigu gurigu galay faqaala fulaan ninbaa wuxuu yidhi uksuniiha nabi allow anigaysii aniga waa radbixi nabi allow aniga ihuwi aniga waa radbixi ma axsana maxaa ka wanaagsan riwaayo kale maradiibu horta taabtay nabi maxamed oo qabiibu saa u laacay uu taabtay wuu u bogay muxuu nabi allow taa anigaysii nabiga haddaa la siiye ugu waata faqaal nabi wuxuu nacam ha waa ku siinhayaa adaan ku siinaya fajalasa الnabiyu fi اlmajlisi maa shaءa fii riwaaya nabigu intii ilaahay doonuu nala fadhiyey ilaa hadduu nabigu soo baxa haddana ma noqon karee saxaabadii wuu la fadhiyaaye wuxuu waa ku siinhayaa fajalasa nabiyu nabigu wuxuu fadhiyey fi اlmajlisi maa sha allah intuu rabbi doonay buu nala fadhiyey uma rajaca gurigii buu ku laabtay macawis buu iska furay tiisii nabigu dhammaadka ahayd en ayada lamid ahayn buu soo xidhay faawaaha waa u soo lalaabay faawaahu macaawisti cusbayd buu usoo laabay ninkii ee nabiga jirkiisana taabatay barakaysnaa uma arsala waa diray biha macaawista ilayhi lirajul saa'il ninkii weydiistay buu nabigu usoo dirayo faqaala lahu lqowm markii macaawistii uu helay saxaabadii baa canaanatay ninkii dhagaha laga raacay nin indhaha ka canaanta nin erayba oola baxo la hadla ninkii u horreeye hadlana sahal buu ahaa wuu riwaayo kale ku sheegay faqaala lahu اlqowmu saxaabadu waxay ninkii ku yidhaahdeen maa axsanta si wanaagsan maadan yeelin waad bi'isayna maanta maadan wanaajinin oo maxaa jira labisaha nabiy nabiga maxamed baa macawistan xidhay muxtaajan ilaah isagoo u baahan oo arkayso inuu nabigu aradbax u baahan yahay buu xidhay uma sa'altahu waad weyddiisato adaa isii yidhi wa calimta waxaadna horaanba oon kaa qarsoonaed ka tahay annahu laa yaradu saa'ila nabi maxamed wax weydiistay maya inuusan dhahayni baad og tahay marka kuma haysa aqoontarii caqli darree hungurxuma ku hayay ku yidhaahdeen nabigoo u baahan waad arkaysay wax la weydiiya inuusan maya dhahaynin waad ogeyd maxaad u weydiisay wa calimta musbaqan wey waxaad ogtahood ka dharagsan annahu nabi maxamed laa yaruddu saa'ilan nin wax weydiistay inuusan maya dhahayn uusan celinayn wuxuu nimayo halkaa u jeedin aniguna iga dhagaysta si kalean wax ka waday fa qaala wuxuu wallah allaan ku dhaartay anugu maa sa'altuhu nabi maxamed ooma weydiisanay macawistaani lialbisaa inaan xidho u fiirsada hadda kama rabo inay kafan ii noqotaan rabaa maro oo quruxsan oo nabi maxamed jidhkiisa taabatay barakaysan iyo dhididkiisa in laygu kafno ayaan rabay buu nimayo niya saadiqa ilahay baa u rumayn doonaa eray ninna si u dhawaalay ninna hee si u qaaday qaabbu asagoo u dhahay laakiin saxaabadu qaab kale u qaateen wa innii wallaahi maa sa'altu ooma weydiisan eh, lialbisaha inaan xidho wa innamaa sa'altuhu waxaan u weydiisay litakuuna inay noqoto kafanii kafanka lagu duugi lahaa ee lagu xabaali lahaa qaala sahal wuxuu yidhi fakaanat kafanahu waagii dambe saxaabigu waa dhintay macawista ayad ahayd baa lagu kafnay waa rajulu sadaqa allaha fasadaqahu allah run buu ka sheegay ikhlaasii iimaan bay ka ahayd xoolo jacaylkama ahayn nabigu barakaysanayay watabaruku biaahaari rasuuli waa mustaxabun biijmaci salaf saalix nabiga aaaartiisa in la barakaysto waxaa weeye waa shay qiimo badan intaasuu rabay ilaahayna waa u hirgeliyey rawaahu lbukhaari baa xadiidka wariyey abaraani wuxuu soo saaray riwaaya tilmaamaysa xadiidka wuxuu asagu keenay nebi maxamed baa gabadhii ku fariin ku celi wuxuu ihi macawisti maalin kale iisoo samee macawiis aad u quruxsan oy ku faryaraysatay oo xanafta iyo xiribtaba laga ilaaliye iyo yay ahayd nabigu waa u bogay markuu wuxuu yihi banu cawaysta oo kale aan islaamka ku dhex fadhiistee iisoo same wuu amray gabadha way bilowday iyadoon macawisti dhammaynin buu nabigu geeriyey calayh salaat wasalaam riwaayadii abaraani ana اnabiya amara an yusnaca lahu hayruha famaata qabla an yufraqa min nabigaa codsaday in loo soo gabadha way bilowday dalabka oo maqan baalaan iska diyaarka isku soo wadataan ee shilan uun ma aha hawshu macaawisuhu warshad ma samaynayna gacan baa lagu samaynaya muddayna qaadanaysa halkii macaawis bunteedii iyo hagaajinteedii iyo in la helo odharkaasuu nabigu u maqan yahay oo gabadhan ku maqan tahay baa nabiga ti alla ku timid macaawista cidda calfatee kale lama garanayo xaggee la geedeen la tahay baytulmaal nabi maxamed wuxuu ka taga xagee la geeyaa baytumaal maa taragnaahu sadaqa iska ogaada hawsha ayada sidaasaa markaa la doonay nabi muxuu sameeyey maxawsad waxaa la ohanaya kamaba xiisogoyne bal su hayar nuglaatee shay hadda lagu dhiiboo danaynayso haddana wareeji waa hawl aad iyo adag wax quuriddaasi iyo dooriddaasi waxaa weeye ruux iimaansan oo ilaahay tarbiyeeyinbaa yaa awoodi kara awoodi kara xadiidkani marka bukhaari wuxuu u baabaystay bukhaari saxiixiisa baabu man istacadda alkafana fii zaman الnabiy falam yunkar calayh si aad aakhara u xusuusato oo adduun uusan kuula tegin oo hawadaad u soo gaabato kafankaada inaad meel dhigan karto ood ku talageli karto ood maalin walba dhigi kartaa hay kafankayga kafan layma soo gadi karo maradaha laygu kaflo walidaalika bacdu saalixiin waxay samayn jireen qabri bay qodan jireen iyagoo nool saysan muslimiinta u dhimin xilligay naf baxaanba qabri la geliyo oo dabool u saaran yahay u dadaan oo markuu duugooba ay xalxaalaan oo markuu soo daataba ay hagaajiyaan ooy ka warqabaan nin toban sana sii noolada nin sanad sii noolaada halkaasa lagu xabaali jiray kafanka haddii la diyaarsaday oy bannaantah in la diyaarsado badal xadiid waxaa kaloo la diyaarsan karaa qabriga macno fiican baana ku jiro ninuu qabrigiisu qudan isagu diyaarsaday hee haw badangeli mayso hawo badan geli mayso innagu dadaan dhimanaynin oo meella u soconin oo iska negi oo waarahaya sidii baan u dhaqmaynaaba waxaan xusuustaa wadaadda reer baladweyne ahaa oo kitaabka manhaajka waa noo akhriyi jiray ayaa guri wadaad uu lahaaba kiu ahay waa laga saaray guri kalean marka aan raadinay anagoo dhowr ah guri fiican baan ka soo hellay meel buun daliiqliiqato u dhow gurigii baan sheekhi geynay xaggii xaggu ka istaagay wuxuu guri waa fiican yahay laakiin albaabadiisaa yar oo sheekho haddii tii alla igu timaado nacashkaygii meydkayga si fiican loogama bixin kara meesha nacashkaygii meydkayga albaabku waa yar yahay in la dumiyo oo albaabka la dumiyo ama gurigu docdaa laga faruro u baahanaya waana xoole islaam xaqu nnaas guri albaab weyn oo si tartiiba ah meydkayga looga saaro looga bixiyo ii soo raadiya annagu hawsha maana ka fikirayninba guri khatar oo u dhow meeshuu sheekhu rabo soo helon baanu lahay maalmaan raadinayn ruuxa muslim waxaa la doonayaa inuu niyada maankii maskaxda ku hayo xabaashiisii kafankiisii wad iyo geeri hawadan socote ee laysku baabi'inhayo iska ilaaliya وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحوري إن الأشعريين nimanka reer ashcariyiin waa qoys ymaniyo reer qaxtaanood garanaysan yacru bni qaxtaan bay ka jeedaan waa qoyska abu muusa ka dhashay cbdullahi bni qays abu muusa alashcari in alashcari nimanka ree eh, bani ashcariyiin la yidhaahdo idaa markay saayadu yaraato idaa armaluu ida اftaqaruu idaa qalla طacaamuhum idaa qalla zaaduhum sahaydoodu markay yaraato fi اlghaswi duulaanka sahaydii baa yaraata ku jira jihaadii fii duulayood aw masaqalla uu yaraado acaamu ciyaalihim caruurtooda biilkooda uu yaraado bilmadiinata iyagoo madiina jooga hadday madiina joogaan oy naga yihiin oo caruurtii biilkooda biilka uu yaraaday sahaydii ama ayagoo safaroo duulaana ay sahaydu yaraato jamacuu waxay isu keenaan ururushaan maa kaana cindahum wixii yaalla fii awbin waaidin hal maray iskugu keenaan atakaaful ijtimaaci baa la yidhaahdaa atakaaful alijtimaaci goweyn bay dhigahayaan nin walba waxaad hayso sukaan soomaalida hore way yaqaaneen xirsigii baalka la dhihiiso galo xirsi nabaadiine ee geela laga qaadi jiray caanaha reer baa toban halad baa u soo xaroota reer labaatan baa u soo xaroota reer waxba ma hayaanba oo adhi iyo lo malageed galeba meesha u joogto ama neefba oo iridda geela dhiil weynoo soomaa la dhigahaya hal walboo la liso waxyar baa lagaga balqinaya dhiilka wax lagagu shubaya hashacaanaha badan sibuucan baa looga balqin midda sakaraadka magaanta waxyar baa laga si loo wado soddon halaad marka layso ama labaatan la liso dhiilkii weynaa waa buux buuxsamaya reerkii aan geel u soo xaroonin xoolana u irmaanayn baa dhilka caanaha loo geynaya hadday dhowr yihiinna waa loo kala jebin hadday saddex yihiinna saddex dhiil dhiga baa laga yaabaa kana lagu balqiyo lagu saa lagu wado idan waa hawshii ay jireen ree ashcariyiin ree miyiga ummadda way yaqaanaan in la iscaawiyo la iskaalmeeyo jamacuu waxay ururiyeen maa kaana cindahum waxay agtooda ahaa tawbin waaxidin soomaalidu laakiin waxay aaminsan yihiin xirsigaa geela laga qaaday xirsi ma aha qardhaasti kama hadlayn kanaa xisi la yidhaahdaa xoolaha ku dhaqma reerkaa ku nabadgala colkiiyo colaaddaa la yskaga qabtaa geeli aan laga xirsiyeynin een saacaanaha looga shubin masaakiinta wax laga siinin beriba waa la dhacayaaba waa xoolo jin marka horeba shayaadiin bay ka soo jeedeen marka aad bay iskugu waardeeyayaan laakiin zakaday ku xun yihiin xirsiga zakadaa ka daran jamcu waxay ururiyeen maa kaana cindahu cagtooda yaallay bay ururiyeen fii toobin waaxid hal mara iskugu keenaan iyo hal meel uma اqtasamuuhu waa qaybsadaan baynahum dhexdooda fii inaa'in waaxidin hal weel bay ku qaybsanayaan raashinkii meesha laiskugu keeno dhan shoodaa la daraya hebel ogu shub waa la daraya hebel ogu shub bisawiyati si siman bay u qaybsanayaan ninkii koobo keenay iyo jawaan keenay iyo loor keenay iyo niic keenay kulli waxaa weeye iyo ninka keena gudub ya manii callaya bantiin waa hawl dambo abaaruhu keeneen weeye jawaan iyo loor iyo gudub baa taqaanina gudubku wax ka sii yar wey ka weynye horta wuu ka yarsi soo maa jawaanku waa waa boqol kiilo loorkuna waa konton kiilo gudubkuna shan labaatan buu ahaa nic waxaan ma labaatan ba mise waa toban ee sheekh bashiir waa labaatan waa kuwaasa balaayo la kala eegi maayo nabigu wuxuu ihi hawshaa nabigu soo ugu bogay fahum minii wa ana minhum fahum minii wa ana minhum ree ashcariyiin fahum ayagu minii aniga nabi maxamed iga tirsan yihiin wa ana aniga muxameda calayhi salaatu wasalaamna minhum ayaan ka tirsanahay nabigu wuxuu jecel yahay dadka wax baxsha ummadda wax tara danta guud la yimaada wax deeqa wax quudha walidaalika wuxuu ihi abu cabdillaahi tirmidi alxakiim atirmidi fi nawaadir اlusuul wuxuu ihi diin اlislaam mabniyun cala aljuud wاsamaaxa diinta nebi maxamed laba tir bay ku dhisan tahay wax quudhid iyo deeq islaamkaoo dhan baaba intaa ah naftaadaad quuri oo xoolahaadaad quuri oo waalkabaad idan naftaad bixin oo jihaad baad ku bixin xoolihii baad dhiibaysaa marka waxaa weeye diintoo dhan baa ku dhisan cala aljuudi wasamaax idan nabigu taasuu jeclaystay fahum minii wa ana minhum anay iga tirsan ana yaga tirsanaay atakabul ijtimaci ba laya wax aad iyo aad bay nabigu u ammaanay nimanka maxay aliiaar aliiaar haddaad tira anugu bilkay waan haystaa ninkay ka dhamatay u taalla muxuu tashiilan waaye ah, matasha iyo maxay dhaheen matosha iyo matashada iyo matashiishe e ninkaan marada hadday ka dilcad tolanaynin ee wixii calafka ilaahay siina aan tashiilanaynin raggana aan la tashinno tiisu deeqday ah maankiisaa deeqatiisu deeqday wey dadka lama tashado ragkaasaa ugu liita ora soo tabcay ku leeyahin or dee tabcan adaa rabbi kuu saq wax iga sii ma jirto ya ya matashidda waa ninka aan wixii u helay aan yaryahaysanayn ikhtisaad tadbiir baa loo baahan yahay idan waxaa weeye nabigu taasuu ammaanaya haddii ilaahay ruuxu ku yaray walaalkaa way wax ka sii ha tabcada iyo anugu waxayga wa haystaa isagaa halooloobiyey iyo howlaha looma baano isgaraba istaag iyo isku tashi waxda cun wax quurid baa loo baahan yahay qolyahan ree ashcari nabigu aad buu ammaani jiray inii la acrifu aswaata rufqat alashcariyiin bilqur'aani xayثu yadkhuluuna fi اlleyl waacrifu manaasilahum wain lam arahum fi الnahaar nabig wuxuu i qolyahan ree ashcariyiin meeshay ka degan yihiin marka ciidan la yahay ama safar la yahay ama duulaan iyo cumrihi xaj loo socdo meeshay ka degaan muslimiinta anugu waan garan jirin nabigu xataa maalinka haddaanan arag nabi alla ku garan cibaadadooda qur akhriskooda say iskugu xidhan yihiin gooni baan oga yamaniyiin bay ahaayeen reer yaman dadku ka khayr badan yihiin ilaa yowminaha carabta adduunka joogta yamaniinta ugu fiican dhan walba afrikaankan bariga afrika ilaa bariga dhexe ilaa central africa waxa diinta gaadhsiiya waa yamaniyiin maleesiya indunuusiya waxa islaam ka turay waa yamaniyiin qolyahan yamaniyintu carabta waa dhaamaan dad busata'a ah oo nugul oo dabacsan oo naxariis badan oo deeq badan weeye sabirna badan xaggana gegsi badan qanaaco badan hungurisan ninkii dhex tegay weliba arday ku dhex noqday baa baranaya aad bay qiimo badan yihiin wuxuu nabigu u ammaanay w aliimaanu yamaani wاlxikmatu yamaaniya carab asalkan yaman bay ka soo jeedaan waxaan kaloo dhan waa wixii yaman ka soo faafay wey inta waxaan yaman ka imanina carbeed waa hindi iyo bakistaaniyan meesha ku hadhay ama gabdho carbeed guursaday laakiin aslulyaman eh, alcarab yaman buu ka soo jeedaa alcarab almustacriba waa ugu qiimatun nabigu ka dhashay calayh isalaat wasalaam marka waxaa weeye wax quuriddu waa muhiim jidda naf baa la quuraa xoolaa la quuraa waa la iska warqaba qisa ariifa oo uu ka sheekeeyey waaqidi baan idinku gagabayn cashirka muttafaqun calayhi armalu miyaad rabtaa horta faraqa zaaduhum sahayadu ay dhammaato wey aw masaqaaraba uu ku dhawaado ay ku dhawaato sahayadu alfaraaqa dhammaad iyo inay eber noqoto maxamed bin cumar alwaaqidi saaxibu siyar walmaqaazi yo qiso aad u qiimo badan ka sheekeeyey wuxuu idhi maalin maalmaha ka mida dowladduna u shaqaynaya qaadina waa ahaa nin culummana waa ahaa maalin maalmaha ka mid aanoo iska joogay gabadhii shaqaalaha noo ahayd ee jari waxay tidhi buu idhi saydi waa dhammaatay carruurtii wax loogu ciideeye ma laha beri mooy beri dambana waa ciid haddii reerkii xaqulciidkii baa lagaa rabaa odayow xaqulciidkii keen sahayda caruurtii iyo ardbaxoodii iyo hawlihii ciidda damaashaadkeedii waxoo dhan baa la yidhi dab wax lagu shidaan lama hayo meelaan u dhaqaan garan waay nimaanu saaxiibanoo ganacsadaan u tagay buui waxaan idhi buui horde waxbaa ma hayee waxaad i deymisaa lacag kun dirham ah idaymi oo markaan waxela aan kuu keeno fartu iga saaray ninkii ganacsada ah waan la laabtay lacagtoonoo wataan guriga tegayba maqhrib markaan tukado masaajidkaan ka soo baxayn guriga imid baan lacagta guriga keenay islaantii baan u dhiibay anoo lacagtii haysto islaanta aan leenahay balqaabkii intaan dharka dheh intaan raashiin dheh intaan neefka udxiyadaa dhe wixii qismaynoo qorshaynayna yaa nin reer bani haashim ah oo aalu beyti rasuulilaahi oonu saaxiibbo ahayn yaa guriga soo istaagay buuri oo asna aan sheegtay ee aan u soo dayn qaatay asna sheeganaya markaasu waaqidiiu adaa igu dhaama dowladdii hawlahan ee sahaygo baan ahay lacag kun dirham ah ii raadi dayn iigu raadi i amaahi markaasaan damcay bu inaan dhaho soo galmaan fadhiiso waxaan qo'aansaday ee inaan lacagti kala goosanno inaan lacagti kala goosan oon dhaho qaado lix boqolla aan la hadho islaantii haweenay moogta gob ah oo gaari ah oo caqliba ilaah hadduu ku siiyo ilahay waa kuu gargaaray waa abhaweenku maxaa le waa kaba iyo kala rida ma maqateen haweenay kabaa ilaahay ninka siiyey gabadha waxay tidhi maxaad rabtaa waaqidu inaad samayso waxaan raaba haddee howshu baahay baa jirtee waan kala jabsanaynaa waxay tidhi maya maya nin ceebaysan baa jiri nin iska ganacsada ah ood u dan sheegatay baa oo dirham ku daymiya adiga nin reer banu haashima oo aalubeyt rasuulilah oo kuu dan sheegtay miyaad wax ka reebi kulligeed sibay jir u dhiib qandigay ku jirta ogu dhiib gabadhi maxaad leedahay maya jir u dhiibin wallahi inaydin soconayn maogtahay waxaa la yidhi nin raga waran la gilgilay wuu maraa baa layidhi laakiin gamba la gilgilay ma maro warkaa ma taqaanaa ragaad ay haysaano xabadda lisaya waranka la soo boodaya foodaad geliya yani istaabad bay gaadhaysaa laakiin islaamtu hadday mayaad tidhaahdo meel bay ku saaraysaa waxay dhaheen waran la gilgilay rag waa jiidhaaye waa maray he gamba la gilgilay ma maro horaan baa idiin soo sheegay nacasna naagti ka adag nin ragana dumarku waa ka adag yihiin waa gobonimo ixtiraam baa ku jira haweeney intaad luqunju baadhaad beerka ka xashirin kartaaye waxbaad kula hadhi waa umulciyaal waa xaaskaadii waa dadka taad u jeclayd waa dumar culays aadu aadan xamili karin bay kaa haysaa waa bulshada tiirkeedii marka wax badan baad iirini baad xeerinaysaa marka turid iyo naxariis iyo gobonima meesha ku jirta mooyeen gamba rag wax ma yeesho way jiiri kar waran bayba jiidheene almuhim gabadhii wuxuu ihi waan yeelo waan dhiibay lacagti lacagti waan dhiibay markay saa lacagtu u dhiibaybaa yaa ninkii reer bani haashim lacagtiisu u wadayba wuxuu u geeyey kii taajirka ah anuu aan ka soo daynsaday buu la maray oo intay sheekaysteen buui waaqidi baan lacagta ka soo daynsaday boltus qandigii iyo lacagtii buu gartay oo waaqidanaaba maal shalay daymiyey si aad adugu ugu soo qabaatay aday kuu tahay anugu kolley waaqidi baan ka soo qaatay anuu sidaa u taaganba wuxuu ihi meelaan u dhaqaan garan la warkana baxay oo taajirkii ninkii reer banaashinba iswaraystee taajirkii igu soo laabtay hawshii i weydiino waa saasaan yeelay islaantaana i marisay yaa nin loodhan jiray yaxya ibnu khaalid dowladda u shaqaynaya oo qolyuhu waaqidi ahaa oo cudurdaaranaya i yimid buui wuxuu hi mushaarki oo isgargaadhay baan la soo daahnay culays kale ma jirin xisaabaad baan ku mashquulsanayn meel dagaal ka dhacay iyo qolyo xaj naga aaday sheekhi buu u cudurdaartay mushaarkiisa buu u keenay mushaarkii intaanan tirsaninbu wuxuu yidhi yaan u warramo waxaa dhi bu hawshaasaa dhacday wuxuu yidhi masaasaa dhacda haa addoonkiisi buu yidhi wuxuu keen lacag toban kunoo dirhama keen buu waa ninkii dowlad mas-uulka ah toban kunoo dirham baa la keenay wuxuu yidhi laba kunoo dirham ninkii taajirkaa ah ee ku daymiyey kun iyo labada boqol baa iska leh laba kunna waxaa iska leh ninkii reer bani haashimi adna aad sii daymisay baa iska leh laba kunna adiga waaqidaa iskale maxaa soo horay tobankii afartana gabadha xaaskadaa iskale iyadaa idinku gobsan buuhi naagta idinku gobsan waa ayada buui afar kunoo dirham buui ayada hala sii fartu ka saaray duqaydii saddexda aydna laba laba kun isku siiyey tobankii saas u qaybiyey markaad gob tahay ood wax min minallaahi baa lagaaga fargodi calaf kalea ku soo geli meel kala rabbi kaa taageeri alla la isku halleeyaay aadama waxaad siisay waxba lama moodo wallahu subxana wa tacala aclam